ama usuusheedii uu ku dhan yahay waxaan rabnaa inaan tilmaamno shay ka mida markaasi usuusha xadiidkaasi uu sheegayo oo ah arkaanul islaamka uu nebigu yidhi islaamku wuxuu ku dhisan yahay shan midi waa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah ama kalimatu tawxiid ow shahaadatayn waa caqiida iyo arkaan camaliya oo afara waxaan wax ka tilmaamaynaa marka kan rukun ka mida arkaantaasi camaliga ah alaa wahiya asalaa kama hadlayno salaada iyo waajibkeeda salaada iyo arkaanteeda salaada iyo waxay ku asaxdo salaadda iyo muhimadeeda laakiin waxaan tilmaamaynaa sida ay muhim ugu tahay bulsho muslima ah dhisideed oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi cahdi aan dowlad islaami jirin oo masaajidda cusub oo la dhistay aanay jirin allahuma ilaa masaajidkaa dee xaramkee isagaa dhowr boqol saddex boqol iyo dhowr iyo lixdanka sana miyaaleen mooyaane aan masaajid kala joogin aan meel laysugu yimaadoo kale jirin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada ku waajibiyey ta macnaheedu waxa weeyaan salaaddu inay tahay waxa abuura bulshada muslimka ah waxa in badan dadka maanta ay ka fakerayaan xagga gaalaa jirta oo xagga gaalaa jirta oo halkan waxbaa la ysku garaacaya maadaa nacmal bay dadku isweydiinayaan waxayn leenahay arkaantii islaamka ama dadka muslimiintaa ah dhisaysay baa u baahan inaynu dib u milicsanno waxaa u baahan inaynu dib u milicsanno salaadaas waa asaas bay u tahay baynu leenahay takwiin alumma alislaamiya walidaalika iyadoo aan arkaanta kale la waajibin baa ilaahay salaad waajibiyey waxaa intaasi dheer nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markay naftu ka sii baxaysee ugu dambaysayna waa wuxuu dardaarmay yacni qofku marka uu dhimanayo ee uu og yahay inuu dunida tan ka tegayo ee uu isleeyahay dadkii uu ka naxayay u dardaaran waxa uu dardaarmaa waxa ugu weyne uu isleeyay dadka uga sii tag nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wasiyaadkiisii ugu dambeeyey bale naftu markay ka sii bixi doonto wasiyadu lahaa aلصalaa aلصalaa wama malakat aymanukum sida xadiidka abi daawuud iyo keyrkiiba sheegayaan sheekh albani saxiixa ku tilmaamaya aلصalaa aلصalaa waa wuxuu nebigu ku dardaarmay ugu sii dembeeyey salaadda waa shaygaasi mansiladeeda aynu wada naqaano nusuus badan iyo axaadiis aada u tiro badani ku soo aroortay ilaa axad culimmadu ay tilmaamaan arkaanta kale dhulkaa lagu waajibiye meel bini aadam gaadho halkii ugu sarraysay markuu nebi moxamed marayay salawaat ullaahi wasalaamu calayh in la soo faray leylat lmicraaj haddaynu dib ugu noqonno qur-aanka makiga ah waxaynu dareemaynaa inay salaadu ka mid ahayd waxyaabihii tawxiidka la socday waxaynu dareemaynaa inay ka mid ahayd waxyaabihii nebiyadii hore ilaahay subxaana wa tacaala uu soo faray sideedaba arkaantan shanta ahi haddaad nusuusta qur-aankaa dib ugu noqoto waxay ka mid yihiin diimihii samada ka soo degay waxyaabaha ay wadaagaan intooda badani day xajtay hadday soontay hadday salaad tahay hadday zake tahay kayfiyaadkeedunbaa kala gedisnaa mansilada ay ka taagantahay waxaa kaaga filan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramayaa abulambiyaai ibraahima calayhi salaam nebi ibraahim oo ilaahay baryaya oo maxay ka baryaya rabbi ijcalnii muqiima aلصalaة wa min duriyati rabbana wataqabal ducaa nebi ilaahay baryaya subxaana wa tacaala oo gacmaa kor u taagaya oo waxa uu ilaahay weydiisanaya ay tahay inuu alle ka yeelo mid salaada ooga ahmiyadeeda waxay tilmaamaysaa inay hidaaya gaara u baahantahay salaada oogideedu hidaayo gaara inay u baahan tahay sidaa daraaddeed baa abul ambiyaa intuu ilaahay baryay subxaana wa tacaala ayuu ilaahay wuxuu weydiisanayaa inuu alle ka yeelo mid salaada ooga haddaynu qur-aanka akhrino waxaynu arkaynaa ambiyadii hore nebi ciisoo leh qaala inii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kunt wawsaanii bاlsalaati wاzakaati maa dumtu xaya nebiyullaahi ciisa oo le ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ii dardaarmay amase i amray i faray salaad iyo zako inta aan noolay waxaynu qur-aanka ka dareemaynaa iyadoo nebi muuse markii tawxiidka loo dhiibay salaadana loo dhiibay walidaalik baa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya saacaadkii koowaad ee waxyiba nebi muuse ku soo dego waxaa lagu yidhi waana اkhtartuka fastamic lima yuuxaa inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana faacbudnii wa aqimi asalaata lidikrii waxaynu dareemi karnaa nebi haaruun sidoo kale an tabawa'a liqowmikumaa bimisra buyuuta wajcaluu buyuutakum qibla wa aqimu salaa waxaynu dareemaynaa iyadoo ilaahay subxaanah wa tacaala uu inooga warramayo nebi moxamed salawaatuullahi wasalaamu calayh oo loo tilmaamayo walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacna ilaahay uu tilmaamayo waxaan bidhbidhkan adduunyo zahrat alxayaati dunya inaan waxba isku mashquulin oo indhaha u taagin maxay samee baa lagu yidhi wa'mur ahlaka biاlsalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqa naxnu narsuquk waalcaaqibatu litaqwa idan qur-aanka markaynu u fiirsanno makigaah qur-aankaan akhriya waa qur-aan makiya qur-aankaasi makigaa markaynu u fiirsanno ilaahay subxaanah wa tacaala iyadoo maka la joogo ayuu muslimiinta salaad uga warramayay loo warramaya ambiyadii hore iyo salaadu halkay ka taagantahy loo warramaya nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo wixii alla faray bale qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa luqmaan alxakiim mid xikmad la siiyey oo luqmaan la yidhaahdo luqmaan xikmaddii ugu weynaydee uu ilmihiisa kula dardaarmaya waxaa ka mid ahayd yaa bunay aqim الsalaa yaa bunay aqim الsalaaةa waأmur bاlmacruufi wanha can ilmunkar inahaasi oo dhan markaynu isku darro waxaynu leenahay salaadu waxaa laysfaray inay noqoto usuusha koowaad ee islaamnimadu ka indilaaqdo amase ay ka bilaabanto inay noqoto waxyaabaha ugu waaweyn ama tiirarka ugu waaweyn ee islaamnimada qofka muslimkii ay ku taagan tahay waxaynu dareemi karnaa hadday qur-aanka makiga ah sidaa ku ahayd markii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu hijrooday ee uu madiine tegay markan hore afraad baa la binaynayay mujtamaca binyadiisii koowaad usuushiisii koowaad waxay dowladdu islaamkii ku dhismaysay qof qof buu ahayo afraad dad fara ku tiris oo la tirin karayo oo reer maka ah laakiin salaadaas bay ahayd wixii lagu kobciyey madiina markuu tegayna nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu bilaabay dowlad islaamiya inuu dhiso wixii koowaad ee uu mujtamaca u qabtay nebigu waxay ahayd inuu dadka u sameeyo meelihii ay ku tukan lahaayeenee ilaahay kula xidhiidhi lahaayeen markuu madiine tegey cawaalideedii koowaad markuu degay bani cawf masjidu quba ayuu nebigu dhisay afariyo toban casho kadib ayuu madiine u dhaadhacay madiine markii uu tegayna wuxuu ugu horraysiiyey nebigu sameeyey masjidi nabowi intaanu guri dhisanin nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu dego ayuu wuxuu dhisay meeshii ilaahay lagula xidhiidhayay subxaana wa tacaala masaajid waxay culammadu yidhahdaan dowladda islaamiga koowaad wuxuu nebigu ku bineeyey saddex shay bay yidhaahdaan xidhiidhka basharka iyo alla u dhexeeya in la xoojiyo salaada oo masaajid loo sameeyey laba mujtamaca dhexdiisa in laysku xidho oo walaaleeyey dadkii ansaartii iyo muhaajiriintii si islaamnimadoodu ay u adkaato ow dad aan rixim walaalo ku ahayn uu nebigu walaalo ka dhigay amr waxay ahayd heshiisyadii uu la galay muslimiinta gudaha joogta iyo gaaladii kale ee aan markaasi mawaaciddii ama cuhuuddii ama mawaahiiqdii uu la qortay yuhuud iyo mushrikiin iyo dadkii kale waxaynu arkaynaa markaa usuushii lagu bineeyey dowladda islaamiga ay hadday tahay maka markii la joogay afraadda la dhisayay salaad bay ahayd hadday ahayd markii madiine la tegay wixii lagu bineeyey salaad bay ahayd ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa kale marka la tilmaamayo ummad islaamiya markay dhisanto camalka laga rabaa muxuu yihi wainagan le dowladdu muslim ha noqoto dowlad islaamiya ha la dhiso shareecada lagu dhaqmo shareecada lagu dhaqmaya maxaa u horeeya ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay aladiina in makannaahum aqaamu salaa waxaa lagu bilaabay dowladda haddii laydin makansiiyo alladiina in makannaahum kuwaba ilaahay leeyahay marka aanu makansiino dhulka ee iyagu ay xoog bataan ee ay noqdaan dowlad islaamiyo jirta ay noqdaan bulsho muslim oo jira waxa laga rabaa inay qabtee koowaad muxuu yihi aqaamu salaa baa ilahay yidhi idan camalka koowaad ee dowlad islaamiya laga rabo inay qabataa isaga laftiisa waxa weeyaan iqaamatu salaa salaadda in la oogo salaadda markaa oogisteedu haddaynu nidhi cahdigii makiga ahaa salaad baa la ysfarayay qur-aankii makiga ambiyadu ka warramaya iyadoo salaad la farayo ka warramaya nebi moxamed markuu madiine tegay salaad buu ka bilaabay iyo masaajideedii in la hagaajiyo salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaahay wuxuu inoo tilmaamay dowlad haddii laydin siiyo oo dadka muslimiinta ay dowlad helaan waxa laga rabaa inay dhisaan inay tahay aqaamu salaa wasiyadii ugu dambaysay nebi maxamed uu ka tago waxay ahayd asalaaha salaa taasi waxa ay tilmaamaysaa sida dad badan salaadu ugu muuqato inaanay ahayn waxaa laga yaabaa inaynu dadkani ka fakarayaan acmaal siyaasiyaa loo baahan yahay acmaal iqtisaadiyaa loo baahan yahay acmaal kanaa loo baahanya waxaba waxa ka horaysa acmaal salaadaa loo baahanya haddaad siyaasi dhaboo muslima tahay waa haddaad salaada si fiican dadka u barto waayo salaadu waa iimaankii camaliga ahaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah waa laybal caqadiya laakiin iimaanku wuxuu xaqiiqa noqdaa bisalaa walidalik baynu arki karnaa qur-aanka ama nusuus qur'aaniya ama nusuus xadiida oo muuminka iyo gaalka ku kala soocaysa salaad amase waxaynu arkaynaa nusuusta qur-aanka oo markaa mu'minka dhabtaa laga warramayo qadaayaadkiisa salaadna lagu bilaabayo salaadna lagu gebagabaynayo qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaahay wuxuu ku gebagabaynaya waladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun mu'minkii dhabta ahaa waxaa lagu sifeeyey ee acmaashiisa bilow iyo gadaal iyo horaba laga dhigay dhan walba camalkiisa waxaa lagu gebagabeeyey waa kuwo salaadooda ku khushuucaya baa lagu tilmaamay ama waa kuwo salaadooda ilaalinaya bale waxaynu tilmaamaynaa dadka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadun rasuulullah afka kaga wada dhawaaqay waxyaabaha lagu kala soocaa inay tahay salaad sida daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala munaafiqiinta markii la astaynayey wixii lagu asteeyey waxay ahayd salaad xumo munaafiqiin ilaahay subxaana wa tacaala markuu asteeyey ee tilmaamay waxaa lagu tilmaamay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah وهو huwa وإذا waida إلى الصلاة asalaati qaamuu kusaala الناس ولا walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ama walaa yaatuuna asalaata ila wahum kusaala fii suurati tawba aw suurati nisa ilaahay subxaanah wa tacaala markuu rabay in mu'minka dhabta ah laga dhex tilmaamo ka munaafaqa ah ee nifaaqa ku sifoobay ee hadalkan uu afka keleyaa shahaadii aanu dhab ahayn astaanta rasmiga ee lagu dhejiyey waxay noqotay inay yihiin kuwo salaadooda u kacaya iyagoo kusaala ah iyagoo caajisa ah, iyagoo liita iyagoo aan dan badan ka lahayn taa macnaheedu waxa weeyaan markii dadka la kala tilmaamaya waxaa lagu kala tilmaamay nawciyadda salaadda ay tukanayaan iyo salaada ay tukanayaan inta ay leeg tahay ama waxa ay tahay sidaa awgeed waxaynu leenahay qur-aanku wuxuu in badan inoo tilmaamayaa xataa muslimiinta dhabta ee la ammaanayo ilaahay wuxuu ku ammaanayaa kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun inay salaadii caadiga ahayd tu ka dheeraada wadeen ayaa waxaa laynoogu tilmaamayaa inay tahay sifaadka dadka saree abraarta ah in alabraar dadka hagaagsan ee muslimiinta qima taagan inay yihiin kuwa ka salaad fiican leh kuwa kale sidaa awgeed buu nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ku tilmaamayaa in salaadda laga yeelay waxyaabaha ishiisu ay ku doogsato ama ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado waxaan odhan karnaa marka salaadda aynu leenahay muhimmadaasay ku leeday inaynu si kale u tilmaamaabaan rabaa marka waxaan leenahay salaadu waa tambiih ama waa qofka oo lagu baraarujinayo ilaa huwiyatihi alxaqiiqiya salaadu waa waxaa tilmaama qofka identitygiisa dhabka ah identity yacni caddayntiisa taysaradiisa dhabta ah waxa uu yahay huwiya waa huwagiisii kaa tahay waxa caddaynaya waa salaada ah oo maxuu caddaynaya wuxuu caddaynayaa inaad ogolaatay alle inuu rabbigaa yahay oo aad isaga ka dambaynayso awalan waxaad caqiidaysatay sida tan laakiin waxaa la rabaa more practical inaanay nadariyaad noqonin aad haqaafa aad rumaysato oo caqliga gasho keliya inaanay noqonin laakiin inay noqoto wax dhab ah sida awgeed salaadda haddaad acmaasheeda u fiirsato waxa weeyaan intaad istaagtay oo soo weysaysatay oo aad ilaahay ishortaagtay oo aad takbiiratay ayaa waxaad aqbalaysaa jidhkaaga meeshii u qaalisanayd inaad dhulka saarto saynu in badan tilmaamnay insaanku wejigiisu ugu jecelyah wejiga in ceebi kaa gaadho ama wax kaa gaadhaan ma jeclid wejigu waa meeshaa markaad subaxii suuqa usoo baxayso aad soo maydhaysa nadiifinaysa hagaajinaysid ma rabtid inaad qofna uu ku arko iyadoo wejigaagu aanu hagaagsanayn meeshaad habeen iyo maalinba ka shaqaynaysaa caynkanaba waxaad ogolaatay halkaad cagaha ku haysay inaad dhigto inaad sujuuddo macnaheedu waxa weeyaan salaaddu waxay astaan ka tahay oo ay si dhaba u tilmaamaysaa hadday dhabkaa tahay inaad muslimka xaqiiqiga adigu tahay inaad mustaslim lilah alistislaam alxaqiiqi lirabbi alcaalamiin isdhiibitaan dhab ah inaad ilaahay subxaana wa tacaala ula timi salaadda waxa ay tilmaamaysaa alsidqu maca allah inaad ilaahay u run sheegayso intaad ishortaagtay aada baryayso intaad is hortaagtay aad tilmaamayso iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin intaad is hortaagtay aad kaalmo ka dalbayso intaad is hortaagtay aad wax weydiisanayso qofka salaada aqbalay wax kale ma diidi karo wax kale ma diidi karo waayo waxaan leenahay salaadu waa wixii ugu dambeeyay aad yeeli kari lahay haddaad aqbashay inaad kaba tanaasusho kibir iyo isla weyne iyo caqligan yar inuu kuu taliyo yani insaanka caqligan yare aad wax weyn ku tahay haddaad ogolaato intaad foorarsato inaad madaxa dhulka dhigto ood dabada cirka u taagto taa haddaad aqbashay macnaheedu waxa weeyaan waad isdhiibtay macquul maaha marka inaad tukato hadhowna lagu murmo shareecada ha la dabaqin iyo la dabaqin waa hayru macquul weli dadkaynan salaada fahamsiinin markaa weeyaan haddii ay dhacdo inuu saful awalka jiro oo salaada aan cidiba ka soo horaynin hadhowna uu ku murmo shareecada lama qaadan karo ama qur-aanka lama dabiqi karo salaadaynan dadka weli u dhigin weeyaan xaakimiye iyo islaam iyo iqtisaad iyo waxaynu raadinaynaa waxay ku jirtaa inaynu salaadan si fiican dadka u barro waxay ku jirtaa inaynu dadka muslim xaqiiqiya ka dhigno haddii la arko qofkii oo islaamka badh diidan ama badh inkiraya ama badh dafiraya ama badh fudaydsanaya haddana tukanaya macnaheedu waxa weeyaan salaadii baan si fiican loo fahamsiinin ama aynan si fiican u sharxin ama aan si fiican uga dhaadhicin walidalik baa nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dadkii gaaladee soo islaamaya waxyaabo badan buu ka aqbalay mid yidhaahdo anugu jihaadka ma awoodi karo mid yidhaahdo anugu waxan ma qaban karo laakiin salaad la-aan kamuu aqbalin kii ugu yaraa axaadiista salaada ku saabsan ama wufuudda ku saabsan xadiidka imaamu axmed uu ku soo aroorinayo sanad sheekh alalbani uu ku tilmaamaya calaa sharti saxiixu muslim inuu yahay xadiid macruufa ah. nin baa u yimi wuu islaamay wuxuu yidhi waan islaamaya laakiin anigu si tukan kari maayo nebigu wuxuu yidhi maya tuko haddaba laba ka badan ma yeeli karaya buu yihi barorta islaam labadanaba tuka buu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni hadduu lababa aqbalay wuxuu nebigu tilmaamaya inuu inta kalena aqbali doono inuu hore laba salaada ninka yeelay islaamnima inuu hore u geli doono xadiisku waa xadiis saxiixa laba salaaduu ka aqbalay walidalik buu sheekh alalbani fi tamri lmustataab marka uu tilmaamayo waaliga muslimkaa dadka gaalada ee soo islaamaya hadday yidhahdaan war labaanu tukanayna in laga aqbalay weeyaan buu leeyay labadaa bal horta ha ku soo galaan inta ka dambaysa waa loo sii sheegi doonaaye waxaynu leenahay salaadu marka waxay tilmaamaysaa alhuwiya alxaqiiqiya waxay tilmaamaysaa qofka shaksiyadiisay ka tarjumaysaa waxay tilmaamaysaa qofku wuxuu yahy waxay sheegaysaa inaad addoon tahay adigu ilaahayna uu rabbi kuu yih subxaana wa tacaala inaad adugu addoon tahay allena subxaana wa tacaala uu rabbigaaye salaadda waxa ay tilmaamaysaa inaad ilaahay ka rabto inuu ku hanuuniyo dariiqa toosan uu ku tusiyo waxaynu u tukanayna ugu waaweyn ee layna baray inaynu salaad kasta ku hadalno waxaa ka mid ah faatixada ilaahay baa ina baray sidaynu ula hadli lahayn faatixadu waxaynu naqaanaa in culammadu tilmaamayso ama axaadiis badan ee ku soo aroortay inaan salaadu asaxaynin biduuni faatixa idan faatixadu inay arkaanta ugu waaweyn ee salaada ka mid tahay ilaahay intaad suurtaagtabaad waxaad weydiisanaysaa ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim ilaahay waxaad weydiisanaysaa inuu jidka toosan kugu hanuuniyo waxaad kaloo weydiisanaysaa jidka toosan ee aad raadinaysa baad astaynaysaa waad tilmaamanaysaa ilaahay ow jidka toosan igu hanuuni waxaad igu hanuunisaa baad leedahay siraata aladiina anamta calayhim jidkii kuwii aad u nimcaysay korkooda ilaahayow kuwaa jidkooda igu hanuuni waa jidkii nebiyada dariiqii ambiyada ilaah way mari baad leedahay inaad ilaahay ariiqii ambiyada maalintii shan jeer weydiisato hadhowna aad qur-aanka diiddaa miyay macquul noqonaysaa yani salaadaanu fahmin weeyaan hadhow inaynu isku qabsanno gacanta lama goyn karo ama kan lama samayn karo oo waa maxay qur-aan baa sheegaya markaad tidhahda wuxuu leeyahay haaye sidan oo markii dhaweyd ilaahay weydiisanayay tan maaha markaad tukanaysay waxaad ilaahay weydiinaysay muxuu ahaa ilaahay waxaad lahayd siraata aladiina ancamta calayhim ilaahayow kuwii aad nimcaysay jidkoodii kuwii alle u nimceeyey jidkuu la yimi de waa qur-aanka nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh jidkuu la yimi waa qur-aanka kan ilaahay markaad hortaagnaydna waxaad weydiisanaysaa in jidkii nebi maxamed la yimi iyo ambiyadii kale lagu mariyo ilaahay intaad is hortaagtay baa waxaad weydiisatay ilaahow hay marinin kuwee jidkoodii hayri almaqduubi calayhim wala daaliin kuwaad u cadhootay iyo kuwii lumay yahuud nasaara iyo waxay cada ku jiitaan macquul miyay tay inuu ninka madaxda ama wasiirka ama madaxweyneha ama imaamka ama odayga ama suldaanka ama caaqilki intuu shan salaadood tukado haddana ku yidhahdo qur-aanka qaadan mayno maha macquul shantan uu tukanayay wuxuu ku hadlayay baynan u sheegin weeyaan shan goor markuu ilaahay hortaagnaa wuxuu ku hadlayay baanu garanayn waayo shantan jeer aad ilaahay hortaagnayd ba ilaahay waxaad lahayd ilaahayow nimankaa yahuudeed iyo nasaare jidkooda hay marinin iminkana waa lagaa kari lahaya markaad dabadda usoo baxday macquul maaha waxaad lahayd ilaahayow jidkii nebiyada hayga reebin iminka markaad dabadda usoo baxdayna waa lagugu kari lahayay idan waxayn leenahay salaadu haddii dadku ay fahmaan oo si fiican loo fahmo waxaynu leenahay islaamnimadaynu dadka la raadinayna waa salaadatan islaamnimada dhabta aynu dadkan la raadinaynaa waa inay salaadan fahmaan waa in salaadan la garto waa salaadatan baynu leenahay wixii gaal iyo muslim lagu kala gartay waa salaadatan wixii munaafiq iyo mu'min lagu kala gartay waa salaadatan wixii lagu kala korraysiiyey mu'miniinta laftooda ay manaasisha ku kala yeesheen u kala sarreeyeen waa salaada baynu leenahay waxa huwiyadaada sheegaya dadnimadaada iyo cidda aad ka tirsantiiyo meeshaad abtirsiintaadu gasho waa salaada waxa sheegaysa waa salaada ta sheegaysaa baynu leenahay inaad addoon tahay ilaahayna uu rabbi kuu yihi inaad adigu addoon tahay ilaahayna uu rabbi kuu yihi waa salaada taa sheegaysa baynu leenahay inaad rumaysan tahay cid kaleoo la gargaarsadaa inaanay jirin isaga mooyaane iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin keligii inaad kaalmo ka dalbayso isagoo qura inaad gargaarsanayso sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu inagu yidhi subxaana wa tacaala wastaciinuu biالصabri wالصalaa wa inaha lakabiirat ila cala alkhaashiciin gargaarsada baa la yidhi sabr iyo salaad salaadu waa shaygii keensanayey inaad rabbi toos ugu xidhnaato inaan cidnaba kale marin ilaahay subxaana wa tacaala inaad toos ugu xidhnaato walidalik baa waxayn leenahay salaada haddaynu si fiican u garanno waa macaalimi tarbiya kuwa ugu waaweyn baynu leenahay maantana waxaa laga yaabaa haddii nin idin yidhaahdo daris salaada ku saabsan in la yidhahdo dee salaada wa iska wada naqaana aan cidi u hanqaltaagin inaan wax weyn la moodin marka salaada laga warramayo inaan dadku salaad dadka ugu yeedhin iyadoo waxa maqani uu yahay baynu leenahay salaadanun iyo fahamkeed iyo tukashadeed iyo hagaajinteed haddii tan meel lagu hubiyo waxaan isleeyahay islaamnimada intii ugu badnayd meel baa lagu hubiyey haddii iyada si fiican loo garto oo ay si fiican inooga dhaadhacdo walidaalik salaadu inay wax walba tilmaamayso waxaa kuu sheegaya nebi shucayb gaaladii ka hortimi maxay ku yidhaahdeen qaaluu yaa shucaybu asalaatuka taamuruka an natruka maa yacbudu aabaa'una aw an nafcala fi amwaalina ma nashaa innaka la anta alxaliimu alrashiid waxay yidhaahdeen nebi shucaybow ma salaadaada ayaa ku faraysa bay yidhaahdeen inaannu ka tagno wixii aabbayaashaya caabudayeen dee hayo salaadaa dadka faraysa iyaaka nacbud baaba la leeyahy salaadaa faraysa in alloo qura laga dambeeyo salaadaa faraysa inaan dhaqaalaha sidii la doono loogu takrifalin masale iqtisaadiya ka warramayaan markaasay leeyiin ma salaadaa ku faraysaa nacam salaadaa faraysa in ilaahay looga dambeeyo wuxuu idhaahdo waa xalaalna la xalaalaysto wuxuu idhahdo waa xaaraanna la xaaraantinimeeyo sida awgeed waxaynu tilmaamaynaa hadday salaadu noqoto taasi qalbiga ka timi taasi qofka muslimka ayuu ilaahay hortaagan yahay taasi qofku aanu dareen kale qabaynin xataa bacdi salaf la tilmaamo war qaar baa dhakhaatiirtooda waxay yidhaahdeen bunjaan ku siinaynaa baa lagu yidhi zayn alcaabidiin baan rajaynaya inuu yihi bunjigu waa e, bahashan lagu sakhraamo bahashan e, morfiinta tan dhirta laga soo guro boocmadooda soomaalidu ay tidhaahdo e, ee geedkan yaree midhihiisa markay dhiidhiijiyaan ka mida mukhadaraadka la cabo mukhadaraadkaasi waxaa kaloo loo isticmaalaa in dadka lagu suuxiyo marka la qalayo dabeetana nabar baa la yidhi baa aadinka kaga yaalay nin dhakhtara baa wuxuu yidhi waxaad u baahan tahay qalitaan qalitaan baan rabnaa inaan kuu samayno si qalitaanka loogu sameeyo baa la bunjaa lagu siinaya oo bunjigu caqliga ma dooriyaa buu ku yidhi markaasaa la haa markaasuu yidhi cabbi maayo iga daayo salaad baan gelayaa markaan ilaahay is hortaago fafcal maa badaa lak wixii adiga kuu muuqda markaa yeel salaad buu galay markaasaa la qalay dabeetana adin laga qalay waxaa laga yaabaa inaad hariibsato insaanka maskaxdiisi waxay soo daysaa ama jidhkiisi wuxuu soo daaya hormoono tiro badan oo marar badan xanuunno badan ilowsiin kara laakiin xadiidkii dee abi daawuud kaba ku yaallay ku noqee saxiixaha xadiidkii labadii saxaabiye ilaalinayey waxay ilaalinayeen ciidankii muslimiinta ciidan muslimiina oo ka soo noqday gaalo meel laysku galay soo noqday ayaa nin gaali soo dabagalay oo ku ballan qaaday inaanu noqonin inuu muslimiinta waxyeele mooyaane dabeetana laba saxaabi baa la yidhi gaadhka qabta labadii saxaabi oo gaadhkii haya oo saxaabadii kale iska seexdeen ayaa labadii nin mid yidhi war waa yaro jiibsanayaaye kici dabeetana labadii nine abaa mid yaro jiibsaday kii kalena salaad buu iska galay salaadda isagoo ku jiru kii arkay inuu kaasi salaad ku jiro dabeetana gamuun buu ku dhuftay xabadii koowaad baa mudday uma dhaqaajinay salaaddiisiibuu iska waday kii labaad buu ku dhuftay uma dhaqaajinay salaaddiisiibuu iska waday kii saddexaad buu ku dhuftay saddex gamuun markay ku dhacday ayaa xilligii rukuucda la soo gaadho wuu rukuucay dhiiggii isaga ka qulqulay ayaa camaar ibnu yaasir kani waa cabaad ibnu bashir camaar ibnu yaasir oo jiife toosiyey dabeetana ninkiina markuu foorarsaday kii jiifayna uusoo sanqadhay buu ninkii gaaleed iska cararay camaar baa markuu indhaa kala qaaday wuxuu arkay saxaabigiioo dee dhiig ka da-ayo waar maxaad ii kicin weyday buu hi inta waxaanoo dhami kugu dhacayeen wuxuu yihi waxaan nacbaystay inaan qur-aan baan akhrinayo kala gooyo salaad buu ku jiray imaam ilbayhaqi wuxuu soo naqlinaya inay kahaf ahayd suuraddu akhrinay waxaa necbaystay buu leeyahay yacni salaaddu mansiladaasay ka ahayd ay nolosha ka jecel yihin nolosha dhammaanteedba uu ka jecel yahay saacadduu ilaahay hortaagayay subxaanahu wa tacaala saa daraaddeed bay noloshiisa raad ku lahayd sidaa awgeed baa salaaddu marka ay noqoto tu mansiladii loo baahnaa gaadhay ilaahay qur-aanka muxuu ku leeyahay ina salaata tanha cani alfaxshaa'i waalmunkar salaadu baa la yidhi waxay reebtaa alfaxshaa waalmunkar xumahay dadka ka reebtaa waa markay mansiladan yeelato waa markay dhadhankan yeelato waa markuu qofku garto inuu rabu samaawaati waalardi hortaagayay waa markuu qofku garto inuu ilaahay maalin kasta la xidhiidhayo waa markuu qofku garto inuu ilaahay yahay cidduu hortaagayo uu baryayo cidda uu ku leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa markuu qofku garto inuu isdhiibay oo wuxuu ilaashado dambe aanay u hadhin ee salaada ay tahay waxa uu ilaalinaya salaada ay tahay waxa uu ilaalinaya walidalika ayuha alaxiba waxaynu leenahay salaadaas haddii sidii islaamku uu jideeyey loola yimaado oo kitaabkiiyo sunnaa la waafajiyo oo aan shakliga iyo hay-adda sare laga waafajine dhammaanteed la waafajiyo madaahirteeda aan la ilaalin oo qudhe madaahirteedana la ilaaliyo muuqaalkeeda sare rukuucdeed iyo sujuuddeed iyo qaabkeeda iyo hay-adeed oo dhan la ilaaliyo isla markaa la ilaaliyo macaanideeda iyo waxaan lagu hadlaya iyo ilaahay in la hortaagay subxaana wa tacaala la garto iyadaa ah baynu leenahay waxaynu u baahan oo dhan tayra baraysa iyadaa quwa akhlaaqiya waxaa toosinaya dhaqankeenna iyo akhlaaqdeenna iyadaa ah baynu leenahay waxaa ina baraya walaalnimada markaynu xayiga isugu nimaadne masaajid yar isugu nimaadne misjaamaca isugu nimaadne salaadee saf aad gasho ee safka aad hagaajisato ee haddaad sufuufta hagaajisato ilaahay qalbiyadeenna waa isku toosinaya haddaynan hagaajinna ilaahay waa kala jeedinaya ee uu noqdo meel ay isugu yimaadaan kii madaxweyneha iyo kii wasiirkaha iyo miskiinka iyo faqiirka iyo taajirka iyo meel aan cidnaba laga waayaynin ay noqoto meel aynu musaawaadka iyo dadnimada iyo walaalnimada ku baranno meel ay noqoto bulshada muslimkaahi waa naadiga rasmiga isugu yimaadaanee maalintii shan jeer soo galaan masaajidu halka bulshooyinka kale ay u baahdaan naadiyo dadku isugu yimaado ah garoonku badeed iyo meel heesaa ka tuma iyo waxaasi oo dhan baahi badan looma qabo hadday salaadu tii nebi maxamed tahay laa kubad walaa mid kale baahi looma qabo waayo nawaadir rasmi oo maalintii shan goor qofka muslimkii gala buu leeyay oo ah masaajidatan iyadaa meesha mujtamacu isku barto iyadaa meesha laysugu imaado meesha lagu xidhiidho qof kastoo aad u baahato markuu muslim dhaba dadku yahay shanta salaadood mid umaad masaajidka ka helaysaa maca madaxweyneha cidiba kaa libdhimayso cid walba waad soo helaysa yani waa bulsho isku xidhan oo meel qurho wada jeeda iyadaa ah baynu leenahay waxaa ina baraya iyo kala dambaynta in nin quri inoo taliyo imaamooyinteenna kale aynu daba taagno nin quri inuu wakhtiga inoo hayo inagu dee soomaalida waa iskaga qabsanaa war salaadda miyaad aqiimayniyo maxaad uga kici weyday qolada meesha haysataba maba eegnaba haddaad kan maamulkiisa raaci weydo ku ka sarreeyana weligaa maamulkiisa raaci maysa yani maamulka halka lagu barta waxaa ka mid a ah masaajidan inaynu garanno imaamka khatiibka muaadinka dadka ina hagaya ina hogaaminaya aynu u garanno inay ilaahay xaggiisa inoo hagaan inaynu uga dambayno iyada ah meesha aynu nidaamka ku baranayno iyo dadku kala dambaynta ay ku baranayaan iyada ah baynu leenahay xata ariyaada waxayna yidhaahdaan iminka waa akhiru samanoo cunnada laysku badiyey dabeetana dadkiibaa buurbuurtay markaa qofku kama maarma baa layidhi inuu ordo iyo jenistic cayaaray iyo waa kan atibada dhabtahay waxa ay tilmaamayaan muslimka salaada si fiican u tukada ee salaada iyo sameeye bay yidhaahdeen jamaca inuu tago inaanu exercise kale u baahnayn salaadu gurigaaga ugu dhow waxaa laga yaabaa shan daqiiqa in laga soo socdo haddaad shanta jamac ilaaliso shan daqiiqana waad soo soconaysaa shan daqiiqana waad sii soconaysaa waa toban daqiiqo soo maaha shan salaadood ku dhufo oo imisa konton daqiiqo nin konton daqiiqe lugeeyey ma wax kale u baahan yahy imka waxa la yidhaha nusaace orod iyo nusaace luge war nusaacana ha lugeyna shanta salaadood masaajidka tag intaad gaadhiga iska dhigto shanta salaadood ee jamaca oad masaajidka xaadirto ayaa kuugu filan bale atibada rasmigii waxay maanta tilmaamayaan sujuuddan iyo rukuucdan iyo qaabkan jidhka loo fadhiistaa xataa inay yihiin qaababka ugu fiicanee circulationka dhiig wareega bini aadamka ka qayb qaata fadhiyadan ataxyaadka iyo jalsada dhexeeya kuwan loo fadhiisanaya idan xataa tib uma baahnin riyaadayna bara waxaan leenahay war salaadaasi haddii aynu sidii nebi maxamed sheegay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haddaynu u ilaalino ay noqoto sidii kitaabka iyo sunnaha ku qoraa waxa ay noqonaysaa nolosheennu waxaynu uga baahnayn oo dhan baynu helaynaa nolosheenna waxaynu uga baahnayn oo dhan baynu helaynaa